bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi آkhirhm shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdilahi alcusaymiin gafar allahu lahu walana jamiican walahum biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bn cuyayna can amr bni dinar can abi qaabuusa mawla cabdilahi bn camr bn caas can cabdilahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi sama wa min taraa'iqi raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuula almutuun khaasatan usuuli xadiid almustafa wrasuuli mujtaba sala allahu calayhi wcala aalihi wصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl wاlajl fahada huwa almajlis alhamis wاlaaثiin min majalisi iqra'i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 xadiidkana waa xadiidka todoba boqol iyo toddoba sagaashanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal wuxuu yidhi abu hurayra baynamaa jeer ama goor ama wakhti rajulunin yusalli uu tukanaa musbilun isagoo raariciyey idaara hoosgantigiisa aad u raariciyey qaala lahu rasuululahi rasuulka ale wuxuu yidhi sala allahu aley wasalam idhabnii yahu tag oo fatawada' soo weyse qaado fadahaba ninka wuu tagay fatawada' wuu soo weyse qaatay fuma ja'a waa yimid faqaala wuxuu yidhi idhab tagoo fatawada soo weyse qaada faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi yaa rasuulallaahiw maa laka maxaa ku sugnaaday oo amarta aad u fartay an yatawada'a inuu weyse qaata uma sakata canhu aad ka aamustay qaala wuxuu yidhi innahu isaga kaana wuxuu ahaaday wuxuu ahaa yusallii mid tukada walxaal huwa isagana musbilun uu mxuu ahaa hosguntigiisa raariciyey ood hanqawyada amaba labadaas hanqaw ka raarcigu ka hoosmari weyaan musbirun isagoo raarci zaarhoos guntigiisa waina allaha la weyne laa yaqbalu ma aqbala salaata rajulin qof salaadii musbilin ee dharka raarciyey rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiixin calaa sharti muslim saas buu imaamka yidhi laakiin sanadkiisa xadiidka waa daciif marka waxaa weeyaan laakiin axaadiista badnayd oo tirada badnayd oo soo martay ayaa waxaa weyaan tashhad limacnaa lidalika waad aragtaan qolyaha hadda musbiliinta ah inay khaldan yihin waxaad garan kartaa iyaga laftirkooda mar alle marka masjidka soo galaan soo weyse qaataan oy salaad geli rabaan maxay samaynayaan sokay wada laabayaan inay ku sugan yihiin dembiga ujeedaan way laabayaan markii ay baxayaanna maxay samaynayaan asii marka wa calayhi iyaga iyo ogsoon wixii wax khaldan oo khariban yihiin xadiidka aad wa can qays bn bishin ataqlibiyi qaala wuxuu yidhi ahbaranii wuxuu ii abi aabbahay wa kaana wuxuu ahaa jaliisan mid la fadhiisto oo daa'iman la fadhiyo liabidarda ninka abidarda la yidhaha ayuu ag joogi jiray nin ahlucilmi maadaama weye saxaabada nabigana uu ka mid yahay alai slat jaliis ayuu aha oo daa'iman wuu jiray qaala wuxuu yidhi kaana waxaa marka aabbabaa ii sheegi u magaalada dimishq oo caasimadu ah suuriya hadda wakhtigan la jooga rajulu ninbaa muxuu ahaa ayaa jiri jiray oo min asxaabi nabi nabiga saxaabadiisa ka mid sal allah alay slam yuqaalu lahu ninka waxaa loo yidhaha sahl ibnu alxandaliya magacaas ayuu leeyahay wa kaana wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo sahlka rajulan nin buu oo mutawaxidan keli socda qalama waxa aad u yar yujaalisu inuu la fariisto annaas dadka dad maxaa moog dadka aan aad u dhexgelin oo ah saasuu ahaan jiray inamaa huwa salaatun inamaa huwa salaatun isaga salaadun buu ku jira daa'iman shaqadiisa waa inuu tukado un sunna unbuu ku jiraa weeyaan ahlu salaa nacam faida faraqa hadduu salaada ka baxana fa inamaa huwa tasbiixun waa tasbiix inuu subxaana allah yidhaahdo wa takbiirun allah akbar inuu yidhaahda xataa ya'tiya ahlahu ilaa uu ka gaarana saasuu ku sugnaanaya waa nin ahlu dikri ah oo alla xuso subxaana watacaala daa'iman wa abadan saasoo kala jeeda weyaan faman rabbina wuuna soo maray marka jaliiskii odaygii aabbaha qays aabbihii oo bishri ahaa oo abudarda la fadhiyey ayaa marka warka wata wuxuu leey marka famara marra soo maray bina annaga famara wuuna soo maray bina annaga wa naxnu annagana cinda abidarda abidarda annagoo la fadhina masjidkii ama booski aan fadhiisan jirnay ayuuna soo maray weeyaan faqaala lahu abudarda abudardana waa saxaabada nabiga ala slam raggooda u weynaa oo culusaa ayuu ka mid ahaa faqaala lahu abudarda wuxuu ku yidhi kalimatan ay qul lanaa kalimatan kalima noo dhah oo noo sheeg tanfacunaa na anfacda walaa tadaruk adigana dhibaan kuu keensanaynin kalima adigana wax kuu tarta annaga wax noo tarta cafwan adigana dhibaan kuu keensanaynin noo sheeg way oo na wacdi qaala wuxuu yidhi bacaa rasulla rsulka lagu bixi sal slm sariyatan gaadiila ciidan yar ayuu nabiga gaadiiladii way soo laabatay oo way soo noqotay weyaan fa ja'a rajulu yimid oo minhum gaadiiladii ee ciidankii yaraa ka mid ah, markuu u fadhiistay fi lmajlisi booska alladii booskaasoo yajlisu fiihi uu fadhiisan jiray rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka alla jiray ayuu fadhiistay fa qaala lirajuli wuxuu yidhi oo ilaa jambihi dhinaciisa ahaaday wuxuu ku yidhi waa ninkii gaadiilada la socday hadalka wata wuxuu ku yidhi low ra'aytanaa haddii aadna arki lahayd xiina goor iltaqayna aan la kulannay naxnu annaga aan kulannay iltaqayna aan kulannay naxnu annaga iwalcaduwu cadowga aan kulannay haddii aadna arki lahayd hawsha aan qabannay kadibna fa xamala uu muxuu ahaa dul fuulay ood ku aaday fulaanun hebel oo watacana uu ninka cadowga ahay duray lara'ayta amran mufrixan aw lara'ayta amran fadiican arrin layaab oo faqaalo kadibna uu yidhi khudha iga qaad iga qabo oo muxuu aha waranka amaba muxuu aha seefta amaba leebka iga qabo minni xaggayga wa ana anigana alghulaam wiil ayaa nahay alkhifaariyi ee nimanka reer khifaar u dhashay ayaa nahay marka uu yidhi haddii aad arki lahayd wax la yaab labaad arki lahayd weyaan ayib intaa kuma joojinna wuxuu yidhi kayfa taraa fii qowlihi ninka asaga hadalkiisa iyo qowlka uu yidhi seed u aragtaa oo hadalka uu yidhi khudha minii wa ana ibnulkhifaariyi hadalka asaga ah ood muxuuaha nasabkiisa sheegtay isagoo jihaad ku jira ninka asaga hadalka asaga ma hadal toosan baad u aragtaa mise hadal qalloocan baad u aragtaa su-aasha waa taa weyaan qaal wuxuu yidhi maa araahu ma arka ilaa qad batala inuu buray ajruhu ajrkiisa inuu buray umbaan u arkaa weyaan ninkan kale oon la rabin ayuu galay saasaan fasamica bidalika waxaa arrinkaa maqlay cafwan aakharu nin kale baa maqlo saxaabada ka mid a faqaala wuxuu yidhi maa araa ma arka bidalika hadalka isaga oo muxuu ahaa uu khifaarnimadii sheegtay ba'san wax dhibaata uma arka weyaan fatanaasaca way murmeen oy way ku doodeen xataa samica ilaa uu ka maqla rasuulu ullaahi sala allahu caleh wasalam rasuulka al subxaan allah ilahay baa nasahan subxaana wataala xumaanoo dhan iyo naqaa'isoo dhan ka nasahan laa ba'sa dhib lahan an yuujara in la ajir siiyo oo ayuxmada lana mahadiyo maxaa dhiba wax dhibaato ku sugan ma lahan hadalka ninka uu sheegay ajarna wuu ku heli mahadna wuu ku helay waxba dhibaata ma lahan weeyaan waa khayr khayr adunya walaakhira fara'aytu waan arkay marka waxaa dhihi ninkii ahaa bishri oo qays aabihii ahaa wuxuu leeyay fara'aytu waxaan arkay abadardaa abadarda oo saxaabadii culimmadeeda ka mid ah sura isagoo la farax geliyey bidalika arrinkaas aad ugu farxay weeyaan wa jacala kadibna gudagalay yarfacu inuu kor u qaada ra'sahu madaxiisa ilayhi ninkii muxuu ahaa saxaabiga aha oo sahal ahaa ayuu saa u fiirinaya weyaan wayaquulu ule anta adiga miya samicta ka maqashay dalika warka isaga ah min rasuulilah rsulka al ka sal allah aley wasalam fayaquul ule nacamha famaa zaala kama zulin abu darda yuciidu inuu warkii soo celiyo oo u yidhahda ma ka maqasha nabiga calayhi salaatu salaam calayhi xataa innii aniga ilaa aan xataa innii ilaa aan aniga la aquulu aan ka dhaha layabrukanna wuu fariisani ninka la yidhaahdo abudarda calaa rukbatayhi labadiis jilbood ayuu ku fariisani oo wuu ka celinka ilaa aan dhacay intaas ayuu lahaa ma adaa nabig ka maqlay warkaas warkaama adigaa nabig ka maqlay waa cilmi ka maqnaa abudarda wuu ka faa'iiday ninkaa saxaabiga ah radia allaahu canhum wuxuu yidhi ninka bishri ahaa oo qays aabbihiis mar labaad fa mara bina wuu na soo maray yowman kale jidkiisii fa qaala lahu abudarda wuxuu ku yidhi kalimatan kelima noo dhah oo tanfacuna na anfacdo walaa tadurruka adaynaan ku dhibaynin qaala wuxuu yidhi qaala lanaa wuxuu noo yidhi rasul rasulka al sal almunfiqu qofka nafaqeeyo oo biilo cala alkhayli fardaha biilo oo fardaha raashiinka siiyo kalbaasiti qof fidiya ayuu la tooyahay yadahu gacantiisa bisadaqat sadaqa ku fidiya oo laa yaqbiduhaa aanan qabanaynin daa'iman qofun sadaqa saa u bixina ayuu la tooyahay weeyaan ilaan khaylka waxay ahayd adawaadka jihaadkay marka in la oo la koriyo oo la nooleeyo oo waxa weeyaan la xoojiyo ajir baa ku sugan weyaan uma intaa kadibna mara bina wuxuu soo maray mara wuuna bina annaga yowman maalin aakhara ee kale saddexaad weeyaan fa qaala lahu abudarda abudarda marka waa ka ilhali ninkii maalin kastaba dee waxyaabo wanaagsan ayuu u sheegaa oo nabigaad ka maqla calahi slat slaam marka waxaa weeyaan mu'minkana khayr kama dharga markaasaa wuxuu yidhi famara bina wuuna soo uma mara bina yowman aakhara faqaala lahu abudarda wuxuu ku yidhi kalimatan kelimaniyonoo dhah oo tanfacuna anfacdu laa tadurukaan ku dhibaynin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu rasuulka alle wuxuu yidhi nicma rajulu nin ayaa wanaag badnaaday quraymun ilsadiyu ninka qurayma layidhahdo ee reer bani ah, ayaa nicmo badnaado wanaag badnaaday lowlaa tuula jummatihi timahiisa dhirirka ay qabaan hadii aynan ahayn jimaha waa timaha dhabarkii dhankaas xaggiisu dhaca oo aadka u dheer ayaa la yidhahdaa weyaan marka timahaas dheer haddii aynan ahayn iyo wa isbaalu izaarihi hoosguntigiisa oo raaraca hadii aynan ahayn ninka ka wanaagsan indha lama saareen weyaan nabiga saasuu ku ammaanay ala sl slam la mid ahaa nicma arajulu cabdullah low kaana yaquumu lleyl waa sidii oo kale marka marka nabiga ala sl slam ninkii wanaagiisana sheegay qusuurkiisa iyo dhanka uu mxuu ahaa wax ay kaga hadlaysan yihiin ugu sheegay lidalika qofka mu'minka khayrna wuu leeyahay dhan naqsina wuu leeyahay marka dhanka naqsiga inuun la tarkiisiyo qofka muminka naqsigiisuun la sheega maahane jawaanibta ijaabiga oo khayrkood ilahay subxana watacala ku abuuray oo kelima tawxiidka ugu sarraysa in la muujiya waa shay asaasi ah xitaa markii la sheega waxyaaba mataalibtiisa lidalika culimmada qaara waxay qabaan baab la yidhahda baabu lmawaasana baabmumaazana qofka in mxuu haddii in la naqdiyo wax laga sheega noqoto in loo fiiriyo wanaagiisi culimmada qaar waxay leeyiin muwaasano marba haddiiba xumaan la sheega noqoto muwaasanadii intaa la dhigay kadibna waxaa weeyaan waa lagu sallaxaya qaarna saasay leeyihiin ayib waxaa gaaray warkii asaga fabalaqa waxaa gaaray warkii khurayman khuraym warkii ayaa gaaray weeyaan facajala wuu dadegay marka facajala wuxuu dadejiyey wuu dadejiyey oo fa ahada wuxuu soo qaatay shafratan toori ama midi ama bilaabo waxaa tiradaba ayuu soo qaatay oo faqataca wuxuu ku jara biha ayada jummatahu timihiisa dheera ayuu jaray weyaan ilaa udunayhi ilaa labada dhagood uu ka soo gaarsiiyo oo aad buu usoo gaabi weyaan warafaca isaarahu isguntigiisana muxuu korbuu u qaaday ilaa ansaafi saaqayhi labadiisa gomadood bartamahooda ilaa laga gaarsiiya ayuu markaba markiiba sameey weyaan oo qofka muuminka wixii naqsiga oo loo sheego inuu ku degdega ayaa iyadna laga qaadanaa weyaan waa isbaalkii baabkiisana waad garanaysaan uma inta jaliiskana waad garanaysaan qofka mxuu aha saalixa in lala fariisto marka ilibaabka jawaani badan buu mxuu ahay kulansanaya uma intaa kadib mar rabbina waxaana soo maray mar rabbina wuuna soo maray yowman maalin aakhar ay kala faqaala lahu abudarda abudardana wuxuu ku yidhi kalimatan tanfacuna walaa taduru kalima na anfacda aan ku dhibaataynin noo sheeg qaala wuxuu yidhi samictu waxaanu ka maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi rasuulka allah ayaan ka maqlay yaquuli isagoo innakum adinka qaadimuuna waxaad u tegi doontaan ood gaari doontaan calaa ikhwaanikum walaalihiin ayaad u tegi doontaan faalixuu wanaajiya rixaalakum rarkiinna ee heeryada aad saaran safar bay ku sugnaayeen heeryada wanaajiya oo qurxiya weeyaan wa aslixuu waxaad wanaajisataan libaasakum dharkiinnana qurxiya xataa takuunuu ilaa aad ka ahaataan ka'annakum sida adinkoo shaammatun kuwa ka muuqda finnaasi dadka ka muuqda oo muxuu ahaa baarisiin aad ka noqotaan weeyaan fa ina allaha alla weyne laa yuxibu ma jecla alfuxsha xumaanta sideedaba lama jecla wala tafaxusha xumaan raadintana rabbi ma jecla subxaana wa tacaala ama xumaaniska raadinta mutakalif alfuxsha ayaa la yidhahdaa attafaxushka sidaa darteed heeryadii aad oo qurxiy oo kala raaracda oo kala sarraysa haka dhigina dharkiinna iyo hindaamkiinnana quruxsada maxaa yeele olaalihin baa idin istiqbaala adinkoo marka quruxsanoo wanaagsan qaabila haddii marka aad safar ka imaado intaadan ummadda qaabilin inaad issoo yar habayso ood boorkii iyo wixii iska soo hagaajisa waa shay wanaagsan haddii aad wafdi iyo dad mxuua qaabilaysa sidaasoo kale marka waxaa weeyaan xadiidka jawaanibtaas kala duwan iyo axkaamtaas kala duwan baa laga qaadana waya rawahu abu daawuuda biisnaadin xasan ila qays ibn bishir fakhtalafuu fi tawhiiqihi wa tadciifihi waqad rawaa lahu muslimun xadiidka xasanun in sha allahu tacaala haddii xataa uu maqaal yeeshana axaadiistii badnayd oo tirada badnayd oo mxuu ahaa arrintaa caddaynaysay ayaa waxaa weyaan u marhaati kacayso xadiidkaaaad وcan abi saciidin اhudri radi اlah anhu qala wuxuu yidhi qala rasul rasul al wuxuu yidhi sal اllah alيه ali wslam izaaru lmuslimi qofka muslimka hoosguntigiisa ilaa nisfi saaqi saaqa iyo gomadda bartamaheeda ayuu gaaraa weeyaan walaa xaraja dhibna ma aw laa junaaxa dhib ma fii maa baynahu isaga iyo iyo wa bayna alkacbayni labada haqow inta udhaxaysa ansaafu saaqaynka oo labada mxuu ahaa bartamaha labada gomad iyo ilaa mxuu ahaa haqawyada inta udhaxaysa waxba dhibaato ma lahan weeyaan ama hanqawyada famaa kaana wixii ahaada asfala wax ka hooseeya min alkacbayn labada hanqow ka hooseeya fa huwa fi nnaari naar ayuu ku sugan yahay weeyaan waman jara qofkii jiida isaara hoosguntigiisa bataran kibir iyo muxuu ah faanfaan lam yandur ma fiiriya allahu alla weyne ilaahi isaga ma fiiriya rawahu abu daawuud ayaa wariyey biisnaadin saxiixin wahuwa kama qaal waa xadii saxiix xadiidka weyaan xadiidka sideed boqolaad وcan بn cmr radi alahu tacala canهuma qal wuxuu yidhi marartu waxaan maray calaa rasuuli rasulka al sl slm wafii izaarihi hoosguntigaygana istirkhaaun raaracsanaan ay ku sugan tahay weeyaan faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallah irfac kor u qaad izaaraka hosguntigaada farafactu kor baan u qaaday uma qaala wuxuu yidhi zid kordhi fazidtu waan kordhiyey famaa ziltu kama anzuulin ataxaraha inaan ku dadaalo bacdu intaa kadib inaan hosguntigayga aad ugu dadaalo kama zuulin ayuu leey cabdulaahi ayuu leey weyaan fa qaala wuxuu yidhi bacdu alqowmi qoladii qayb ka mid ah waxay yidhaahdeen ilaa ayna inteed gaarsiisa cabdulaahiyow qaala wuxuu yidhi ilaa saaqayni labada gomadood bartamahooda ayaan gaarhsii way zid siduu nabiga ilaah calayhi salatu slam rawahu muslim marka waana soo marna fa in abaytum fa ila alkacbayn wixii kacbaynka ka hooseeya marka waa xadka wuu dhaafayaa xaalad khatar qofku ku sugnaanaya weyaan xadiid siddeed boqol iyo koobaad anhu cabdulahi bn cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu man jara qofkii jiida awbahu maradiisa hoyaala afaanfaan lam yandur ilaahu alla ma ilayhi isaga yowma alqiyamati maalinta qiyaama faqaalat umu salamata waxay ku tiri salama fa kayfa sidee bay tasdacu samaynaysa annisaa'u haweenka maxay say samaynayaan ay dumarka biduyuulihinna farqaha ama raaraca dharkooda oo dhulka muxuu ahaa jooga maxay ku samaynayaan ragga haddii la yidhi ilaa jiditaanka looma ogola iyaga dharka mxuu ahaa raara ah oo dumarka inay is asturaan jirkooda qaryaan ayaa la faray duyuulkaas ama mxuu ahaa raaraca ah isaga ah, maxay ku samaynayaan qaal wuxuu yidhi yulkiina shibran taakaay raaricinayaan taaka ayay raaricinayaan weyaan qaalat waxay idan haddii ay taaka raariciyaan tankashif aqdaamuhunna gomdahooda ayaa bannaanka imaani oo muuqani qaal wuxuu yidhi fa yulkiinahu waxay raaricinayaan diraacan dhudhun walaa yazidna calayh dhulna kama kordhinayaan rawahu abu daawuud ayaa wariyay tirmidi wa qaala xadiidun xasanun saxiix berigii hore gabdhaha dhiiqada nairobi ay ku jiidi jireen muxuu ahaa xijaabka laakiin hadda waxaan filayaa waa kor baa loo yar kacay moodada kor ay u kacday baabu istixbaabi tarki tarafuci korlaysuqaaditaan laga taga sunnanimadeeda ayuu u baab yahay fi libaasi dharka kor layskugu tawaaducan iyada oo mxuu ah hoos liisu dhigaa ilahay dartiis subxaana watacaala qofka inuu mxuu ah dharka uu faanfaan iyo dhar qurux badan iyo aad inuu isu xaragayo inuu ka tago ilaahay dartiina ugu taga iyo tawaaduc baabka isaga inay arrintaas sunno tahay oo wax wanaagsanoo la ammaanay ay tahay waajib ma ahan tabcan laakiin waa sunna waa wax la ammaanay ayuu baab yahay qad sabaqa waxaa noo soo hormaray fii baabi fadli aljuuc gaajada fadliga ay leedahay baabka waxaa nooga soo hormaray iyo khushuunat alcayshi iyo mxuu ahaa nolosha kan oo adag jumalun jimlooyin oo tatacallaqu bi hada albaab baabkan ku tacalluqday ayaa soo hormartay weeyaan xadiid an mucaadi bni anasin radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi rasuulka all sal allahu aleyh waslem qaala wuxuu man taraka allibaasa qofkii dharka iskaga taga tawaaducan hoosudhigitaan lilahi allo isuu hoosdhigaya subxaana watacaala libaaska marka laga hadlana waxaa weeyaan waa libaaska iyo quruxsan oo faaqirka aadku ah weyaan tawaaducan lilahi alla dartii isagoo hoosas kuga dhiga wa yaqdiru calayhi isna uu awoodo inuu dharkaas qaaliga soo iibsada soo gata dacaahu allah ilahay bau u yeeray yowma alqiyaamati maalinta qiyaama calaa ra'uusi lkhalaa'iqi khalqiga madaxoodaa loogu yeeraa weeyaan xataa yukhayirahu ilaa uu ka doornimaadgeliyo min yi xulali liimaani iimaanka isku joogyadiisa mid alla midii shaa uu doono yalbasaa uu xirnaa isku jooga iimaanka ay wuxuu leeyahay isku joogya dadka ahlu iimaanka rabbi u diyaariy subxaana wa tacaala markaasaa ah, xululaliimaankaas ayuu qofka muxuu ah dalaq loo siinaya isaga ayaana doorana weyaan rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan wahuwa kama qaala waa xadii xasan xadiidka weyaan ayib baabu istixbaabi tawasuti sunanimada in la dhexdhexaadaysto fi libaasi dharka walaa yaqtasir uusan ku gaabsanin qofka calaa maa yazrii wuxuu ku xaqira bihi isaga calaa maa yuzraa waxa lagu xaqira bihi isaga lagu xaqiro oo lagu liida liqayri xaajati dan ayadoo ayna ku kalifin walaa maqsuudi sharcin iyo arrin sharci ah ood u qasi darteed uusan u yeelin baabkan wuxuu baab u yahay qofka dharkuu inuusan dhar aad u sarreeya noqonin dhar dhulka yeella oo lagu xaqiro oo de la yidhao inkaarqabaha beleda ku dhacday saan waaba dhaaman karaa'e eh. aan la dhihinna inuu noqdo ilaa inayba qofka dan ku kalliftay oo tabartii halkay ka taallo amaba tawaaduc ilaahay dartiis hoos oo markuu leeyahay ow limaqsuudinwalaa maqsuudin sharciyin markuu leeyahay wax badan baa soo geli kara qofka inuu muxuu ahaa tawaaduc ilahay darti oo maus alfajri ah ama noocyada qaruurada qaaliga isagoo xihan karo inuu macuusyadan caadiga saylonka iyo eh, indunusiyathijri iyo macuusyada caadigaha ah inuu iska xirto mxuu ahaa qamiiska nooc qaaliga ah isagoo heli kara noocyadan iska unka iyo iska xirto eh, in ay mxuu ahaa dhib lahayn tawaaduc haddii ay tawayaan marka dhankaas ayuu sheekh ka hadlaya caleh raxmat ullah xadiis aad waan amr bn shucayb waana sunanimaan ku jirna abcan markii aan ka hadlayni isbaalka waad garanaysaan waa laba xugun isbaalka xurmadiisa iyo zajriga kusoo arooray iyo xaaladda meesha ay joogta iyo mxu ah, marka laga hadlay istixbaabka waa laba shay weyaan waxaan marka rabay eh, shayga mustaxabka tacriifkiisa muxuu yahay cinda almuxadiiin ma huwa mustaxab cinda almuxadiiin cinda almuxadiiin istixbaab halkaan ku yeela baabu istixbaabi tawasut anaxwi baab alxadiid istixbaabkan muxuu yahay ha waa nafsa maa qaalahu nacam aziyaada intaa un sooma kor u qaad khalaas idan shay mustaxabka marka waa shay haddii waa la ammaanay waa la faaliyey qofku markuu sameeyo ammaan allou mudanaya subxana watacaala awaabna wuu mudanaya laakiin haddii uu samayn waayo dami iyo eed ma mudanaya ciqaabna ma mudanaya laakiin waxaa laga yaaba mararka qaarkood inuu shay sunno ka taga uu ku ciqaab oo uu ku muta in la muxuu ahay caayo waa goormaa gortayada naam markay muakad tahay ayay mar kale nacam rafdan markuu rabbiile subxaana wa tacaala uu ka eh, faman tacajala fi yowmayni falaa ima calayh waman ta'ahara falaa ima calayh maxaa la daba liman ittaqa qofka xajka markuu dhammaado inuu muxuu ahaa laba habeenbaryo mina kadibna maalinta labaad bacda zawaal intuu dhagax tuurta kadibna uu iska danaysto loo ogolyahay falaa ima calayh laakiin marka ayada haddii aad nicitaan uu naca camalkan iyo kurhi aad uga tago falaa ima caleyh ma noqonaya maya wakadalika sunnada qofka haddii nicitaan iyo kurhi uu naca ugu taga amaba war waxaana lagugu sheegayn muxuu aha waxaa noocaasa dadka qaar waxaa laga yaabaa inay muxuu aha waxyaaba sunno ah waajibka iska da sunno ah ay ka tagaan waxaana lagugu shabadayna qolyaha noocaas ah iska da inuu qofka yidhaha laga yaaba sooma markaasoo kale qofka wuxuu noqonayaa waxaa weeyaan kariha shayan min hadyi الnabiyi sala اllahu alayhi walih wasalam wacalayhi yakunu madmuuman madmuuman nacam cadayga intay sayooro cadag yar ku wadata annaga saxraan iskaga tirna sida ciyaalka yaryaraa beriga anan xafaayadaha iyo ayni jir looga tiri marka saas oo kale marka ilaahay wuxuu ku imtixaamay inuu caloosha u geliyo xanuun calayhi marka dhib badan ayuu sheekh sheegaya sunnada nabiga qof xaqiro ma jiro waxa weeyaan cuquubo badan baa kusoo degdegta hadda cadayga oo kale haddii qof uu yidhaahdo masjidka hadduu saas isagoo muxuu ah horey gadaal ugu dhufana la arkay waxaa la dhihi ya reer baadiy waa sax wa reer baadiy <laughs> reer baadiy reer baadiyinimada macaybaa nicma albado laakiin ikhwaanii waxyaabaha hadda tusaale ahaan cadayga saas inta la yidhaha kadib jeebka lagu riday waa sunno shaki ma laha in la cadaydo laakiin suaasha isweydiinka doona waxay tahay intaad caday yar qaadataa saa tidhi afkaada ka soo baxay geed ma liqda amaba soo raacday mise aad ku kaagacisiyo tataaganta nabigeenna calai sala sl muxuu ahaan jiray awalu maa yabda'u baytahu muxuu ku jiray bisiwaak ayuu nabiga ku jiray asalka waxaa weeyaan qofka inuu muxuu ah weyse markuu weyse qaadanaya taahurka markuu ku jiro sida asalka ah, inuu soo cadiyaysta weyaan saasa asal ah alaslu ah. qofka markaad weyse qaadani markaad gurigaada joog gurigaada gelaysid oo dee iyo ilmahaaga dhex gelaysaa ilan mogta markaad salaada soo aadaysid wahaakada laakiin cadayada weliba soomaalida haddaan adeegsana kan cadayga xididka annaga ma adeegsan waxaan adeegsanaa kan qorayga ah, oo gogo'o ad aragtay ma gogo'ah waa laga yaaba qofka xataa inuu xanuun u keena intuusan ka eh, eh, luqluqanin kadibna qaar dhunta u gasha qaar waxaan arkay ilkaha inta laga hagaajiyey ilkaha mararka qaar dadka qaar ilkaha laga yar nadiifiya qof weyna wuu ahaa ilkihii waxaa laga soo saaray cadad kabiir jiddan cadad aad u weyn oo waxaa weeyaan eh, caday ku gurmaayo meeshii uun muxuuaha ku haray yani darzan ka mid ah laga soo saaray meeshii marka waa mishkilad moogta weligiis oo muddo ugu jira qaarkood waxaa laga yaaba inuu dhowr sana aad cadaygaasa ah ugu jiray marka sida habboon qof inuu cadaydo maqsuudka cadayga waa in meesha afka uu carfoon laga helo laakiin haddii qofku intuusaa yidhaa kadibna uu sunnadii aan oo jeebka ku tuuro wix intaa yani taqriiban bal arrintaa dib ha noqdo ani hadda ma jasminaayo oo melihi arrinta ayada ah ma ahan melihi laakiin maqsuudka cadayga muxuu yahay waa nadaafad arinta ayada marka nadaafad ma ku taab noqoni mise waa maya taas adinkaa marka laydin ka jawaabteed ayib qof mucaarad hadduu jirna waa maftuux hawsha ayadaa eh, mubarar u keena waa maftuux waa inkastoo waqtiga wanajiida nacam xadiidka siddeed boqol iyo saddexaad can camr bn shucaybin can abiihi jaddihi qaala wuxuu yidhi camr bn qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allahu alay waslam can amran shucayban abihi an jaddihi awowgii wuxuu ka wari qaala wuxuu yidhi awowgii qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allah slm in allaha alweyn yuxibu xujalaar yaraa inuu arka aatara nicmatii nicmadiisa raadkeeda calaa cabdi addoonkiisa ugu nicmeeyey inay ka muuqata rabbi aad buu u jecelyay rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan whukama dakar xadiiun saxiixun bishawaahidihi baabu taxriimi libaas alxariir dharka xariirta in la xirta inay xaaraanta cala rijaali rag iyo wa taxriimi inay ku fadhiistaan calayhi xariir dushiisa iyo wa istinaadihim inay ku tiirsadaan ilayhi xariirta iyo wa lubsihi xirashadiisa oo muxua xariirta ay xirtaan linnisaa i dumarka ayuu baab yahay weyaan xadiid iyo afaraad wacan cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu qala wuxuu qala rasul rasul wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem laa talbas waa xerin alxariira xariirta xerinina oo iska ilaaliyo faina man labisahu qofka xirto fi dunya adduunya lam yalbasahu ma xirto fi laakhirati aakhira xirto waa waciid shadiid oo khatara ila an yatuub tabcan muttafaqun calayh hadduu qofka tooba keena laakiin koleyba ilaahay waa tawaab subxaanah xadiiaad wacanhu cumar bn khaaab radi allahu tacala anhu arda amiiru lmuminiin qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi sal allahu caleyh waslem rasuulka allo yaquulu yidhaahdo yaquulu lah yalbasu waxaa xirto alxariira xariirta man qof ayaa xirta laa khalaaqa nasiib lahu isaga usan u sugnayn qof nasiib aan lahayn oo inkaarqaba ayaa xirta mxuu aha xariirta weyaan wuxuu ka hadlayay ragga muttafaqun caleyh wa fii riwayatin albukhaariy man laa khalaaqa lahu qof aanan nasiib ku lahayn fi laakhirati aakhira qowluhu laa man laa khalaaqa lahu ay laa nasiiba lahu xadiidka waa xadiid imaam bukhaari iyo xadiiaad waan anas ibni malik radi allahu tacala canhu ana qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam man labisa alxariira qofka xariir ku xirta fi dunya adduunyadan lam yalbasu fi laakhirati aakhira kuma xirto muttafaqun caleyh baabu kitaab libaasaan ku jirna marka in lagu xeeldheeraado oo mxuu ahaa la tikraariyo oo siyaaq badan la keeno waa asal weeyaan sheekhana inuu wuxuu rabaa baabka si fiican loo bisleeya caleyh raxmat ullahi muttafaqun caleyh xadiidkaad waan ali radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi sayd cali ra'aytu waxaan arkay rasuul allahi rasuulka all sal allahu calayh waali wasalam ahada isagoo qaatay xariiran xariir oo fajcalahu kadibna yeelay fii yamiini midigtiisa ayuu xariirta ku qabtay nabiga caleyhi salatu salaam wadahaban dahabna wuu soo qaatay oo fajcalahu wuxuu nabiga ku qabtay fii shimaali bidadiisu ku qabtay midigtu wuxuu ku hayaa ku hayaa bidxda wuxuu ku hayaa dahab midigtana wuxuu ku hayaa xariirtii weyaan uma intaa kadib qaala nabigan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina haadayni labadan xaraamun xaraam ayay ka yihiin calaa dukuuri ummatii ummadayda kuweeda ragga ah xaraam bay ka yihiin weeyaan waa dahab oo bidax ku jira iyo xariirtoo midig ku jirta nabiga saasuu yidhi calayhi salatu slam rawahu abu dawuud ayaa xadiidku wariyey biisnaadin xasan waa xadiid saxiix xadiidka an abi musa ashcri radi alahu tacala canhu ana rasuula allahi sal allahu alayhi waslm rasuulka alle qaala wuxuu yidhi xurima waxaa la xaaraam yeelay libaasu lxariiri dharka xariirta ah iyo wadahabi dahabka calaa dukuri ummati ummadayda kuweeda ragga ayaa laga xaaraam yeelay oo uxilla waxaa loo xalaal yeelay liinaafihim kuwooda haweenka ayaa loo xalaal yeelay ummadayda haweenkooda ayaa loo xalaal yeelay rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasanun صaxiixun weyaan wa huwa xadiiثun صaxiixun bima qablahu xadiiaad waan xudayfata bn yamaan radi allahu tacala canhu arda saaxibu siri rasuuli اllahi sal اllahu alayh wali waslm qaala wuxuu yidhi ninka la yidha xudayfa nahaana waxaa noo diiday annabiyu nabigeenna sal اllahu alayh wali waslem an nashraba inaan ku cabna fii aaniyati dahabi dahabka waalashiisa inaan wax ku cabna iwalfidati fidada waalasheeda inaan ku cabna ayuu nabigu noo diiday calayhi salatu wa an naakula inaan ku cunna fiiha iyada dhexdeeda inaan ku cunan waa noo diiday wa can lubsi alxariiri xariirta inaan xirana guud ahaanteeda iyo wadibaaji xariirteeda muxuu ahaa adag inaan xirana wuu noo nabiga calayi slat slam wa an najlisa calayhi inaan ku fadhiisanana nabigu noo diiday sala allahu aleh ali wasalam rawahu xadiidka ama baabka boqol iyo saddex iyo labaatanaad maxaa idiin qoran saa baab ahaan xaggeen maraynaa baabka boqol iyo saddex iyo labaatanaad baabu jawaazi lubsi alxariiri xariirta in la xirta bannaanida ay bannaan tahay liman bihi xikatun qofka cadho qabo ama isnadaamis qabo qofka isaga inuu mxuuaha xariirta xihan karo inay mxuu ahay u bannaan tahay ayuu baab yahay weeyaan waa haddii dhakhtarkii uu yidhaahda iyada ayaa ku daawa wax kalena aan la haynin amaba kale uu jirkiisa qabanaynin ood ku dhibaatoona ama dhaawac iyo howlo badan ka qaada weeyaan nacam xadiid siddeed boqol iyo tobanaad can anasin radi allahu anhu qaal wuxuu yidhi wuxuu ruqseeyey uu banneeyey rasuulullah rasuulka alle sala allahu lizubayr ay ibn alcawaam iyo wa cabdiraxmaan ibn alcawf radia allahu tacala canhuma wuxuu labadaa saxaabi nabigu u banneeyey u ruqseeyey ruqsada waxaa wey waxay imaadaa bacda ataxriim fii lubsi alxariiri xariirta muxuua ah inay xirtaan lixikatin liajli xikatin cada amaba isnadaamis oo bihima iyaga ku sugnaa dartii ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u banneeyey inay xirtaan muttafaqun calayh labadaa saxaabi waa ahlu janna nabiga cala slat slam ayaa labadaba ku daray tobankii nin oo loo yaqaano almubasharuun biljanna almubasharuun biljana uur laakiin nabigeena cala sl slam raggaas si gooni ahaanaya hal maray u jimleeyey abubakar fi ljanna cumar fi ljanna cumaan fi ljanna cali fi ljanna hakada saasuu marka nabigu maray cala sl slam raggaas ayuu ka mid yahay ayay ka mid yihiin labadi ninba maca dalika labadina waxaa loo banneeyey xariirta waxaana soo marnay qofkii adduunkan ku xirto xadiidka muttafaq ahaa oo haddaan soo marnay inuusan aakhara ku xirnaynin qof janno gale xariir xirnaynin maa jira may weyan macnaheeda marka qofka waciidka isaga wuxuu ku xiran yahay ilaa qofka inuu tooba keena amaba inay xaaje u geysa oo waxa weyan ay arrinta ayad xaajaas ku xambaarta oo sidaa ruqsa uu ku hela baabkaas waa baab kale weeyaan baabu nahyi iska reebid liska reeba can iftiraashi juluudi numuuri harkaha bahalka la yidhaahdo shabeelka ama shabeellada baabu nahy iska reebid liiska reeba can iftiraashi juluudi numuuri shabeellada harkahooda in firaash laga dhigto oo la goglooda in layska reeba ayuu u baab yahay iwarukuubi fuulitaan la fuula calayha calaa juluudi numuuri shabeellaha numuur waa jamcu namir juluudna waa jamcu jild marka laqbada sida ay tahay in laisu saaro ayaa ka qurux badan in mxuu aha macaanida toosan oona sahlan in la maro saasayna xerta jecel yihiin inta badan marka saas ayaan u jamcinaya weyaan marka iwa rukuubi in la fuula calayha dusheeda oo meeshii aad fuulay baabuurkii korsigiisa noqoya ritigii ama faraskii wamaa ilaa dalik ama korsigii caadiga ahaa inaan mxuu aha la ugu fariisto oo meel lagu fariista laga dhiga in mxuu ah laiska reeba ayuu baab yahay weyaan can mucaawiyaa radi allahu tacala canhu arda xaalu lmuminiin baa loo yaqaana nabiga ala sl slam iyo muminiinta abti ayuu yahay maxaa yeele wuxuu la dhashay man um xabiiba bint abi sufyaan radi allahu tacala marka idan abti ayuu yahay maadaama uu nabiga xaaskiisa ala slat uu la dhashay xaasaska nabigeena ala slat ay noo yihiin annaga hooye wa aswaajuhu ummahaatuhum binas kitaab waxaa weyaan marka khaal muminiin baa layihahdaa weliba in aad iyo aad loo tarkiisiya culimmada ahlusunna waljamaca way qabaan maxaa yeelay nimanka khawaarijta la yidhahdo nimanka la yidhahdo oo shiicada ah ayaa waxaa weeyaan markay saxaabada durayaan albaabka ay ka soo galaan oo u wuxuu noqdaa can ariiqi mucaawiya wa can ariiqi abiihi abu sufyaan ibnu radia allahu tacaala canhuma horaana ahaan jiray cadow diinta kadibna ahaa munaasir liddiin mucaawinoo sufyaan wuxuu ahaa axada kutaabi lwaxyi waxyigan maanta iyo qur maanta aan haysanno raggii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ay ku soo dega raggii qori jiray oo taagnaa oo xaraf nabiga carabkiis ka soo dhaca qori jiray ayuu ka mid ahaa aad bay runtii ay u dhaleecayaan dad badan oo lagu magacaabi kara bilua huwaya albaqbaa mataqaanaa kasuku somaali maxaad ku tirahdaan ya baashaan markii qofka uu nabadaa yidhaahda ayadna waxay leedahay nabadaa assalaamu calaykumna assalaamu calaykum social mediahan iyadoo qur-aan akhrinayso ad aragteen aan filayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin caadi inta loo xifdisiiyey marka dad waxaa jira kutaaba wax qora oo mxuu ahaa wax alle wixii ay maqlaanba haaliban iska waliba marka hadda ay social mediahan iyo waxyaaban ay aad u fududaadeen ama baraha bulshada ay ku xiriiraan ay aad u fududaadeen qofka wax alla wuxuu maqlay intuu uun la yara uun eh, ku yara tadabura ayaa wuxuu kala soo baxayaa wax baatil malokaysan oo korna laga saaray wax xaq u eg markaasuu ummadda ku faafinaya dad waxaad arkaysaa marka aad iyo aad uga hadla ragga arrinta ayada lagu eeday waxaa ka mid ah, lana walahu caalimka aad taqaanaan amaba ninka caalimi aanan dhihini daaciga aad la yidhahda sayid qutub caleyh raxmat kutubihiisa iyo ragga xertiisa oo ku ta'auray in badan oo ka ah, markay ka hadlayaan muxuu ahay amiir almu'miniin mucaawi bin abi mararka qaar waxay ku dhacaan zallaad zallaad iyo xooga simbiraxay ku dhacaan qof aanan dee simbiraxa lahaynna laa shaka ma lahan marka arrimahaas in laga digtoonaado oo la ogaado hadii mucaawiya saa loo taabto macnaa dalika waxaa la taabtay baqiyat asaxaaba lidalika waa in la difaaca in cadowga hadduu marba gudaha kugu soo galo warbala mogt in dhufayska lasii xiro sooma xuduudada hadda waad aragteen dowlad walba xuduud ay xirataa xuduudda saxaabada marka maxay tahay waa in mucaawiya iyo aabbihiis radia allahu tacaala wa ardaahum in la difaaco oo muxuu halka iyada ah joojiye la yidhahda labadaa nin waa ragga noogu qiimaha badan fadaaishoodana la faafiyo lidalika nin ka mid ah ragga ulaab aljaamica alislaamiya bilmadiina nabawiya ayaa maajisteer wuxuu ku qaatay fadaa'il mucaawiya ibni abi sufyaan radia allahu tacala arda waa risaale kaamil ah dhowr boqol ilaa shan boqol lix boqol toddoba boqol oo beeja ayuu ku qaatay in la tabciyey ayaana filaya mar wuxuu ka soo saaray risaale yar oo muxuuha taqriiban aan aad u weyneyn madwiye bahashaas oo khulaaso ayuu kasoo saaray lakiin waxaan filaya kitaabka la tabciyey waa yar jazaairi ah oo raggii loodadka naga dambey ka ah ayaa ku qaatay maajister weyaan jazahu khayran ayib mucaawiya wa can mucaawiya waxaa laga wariyey ibn abi sufyaan radi allahu tacala arda qaala wuxuu yidhi mucaawiya qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam laa tarkabuu ha ha ku fadhiisanina alkhaza xariirta magacyo badan bay leeda baasha wala nimaara iyo nimaarkana ha ku dul fadhiisanayna weeyaan waa nimaarka maxay tahay waa juluud annamir oo hatii aan shabeelka harakihiisana ku fadhiisanayna weeyaan oo ka dhigana kuraas amaba wax muxuu aad ku fadhiisana ka dhigan xadiidu xasan rawahu abu daawuud waayri abu daawuud wahayruhu bisnaadin xasan xadiidka waa xadiid saxiixa weeyaan an ah, abilmuleex waxaa la weri can abiihi radi allahu canhu qaala ana rasuula rasulka al sal allahu aleh ali waslem naha nabigan wuxuu diiday can juluudi sibaaci harkaha dugaagga in muxuu ahaa la isticmaalo ama lagu fariisto ayuu nabiga diiday rawahu abu daawuud wtirmidi wanasaai biasaniida ixaax wa fii riwaayati tirmidi naha can juluudi sibaaci dugaagga harkihiisa ayaa nabigu ugu diiday an tuftarasha in la firaashto ama lagu fariisto ama lagu saxdo ama saa loo isticmaala nabigeenna wuu diiday calayhi salaatu wasalaam baabu maa yaquulu wuxuu dhaha ayuu baab yahay qofka ama muminka idaa labisa hadduu xirto thawban mara jadiidan ee cusub aw naclan ama kaba aw naxwahu iyo wax la midoo qofka xirta wuxuu dhaha ayuu baab yahay weeyaan xadiiaad waan abi saciidin alkhudri radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka wuxuu ahay sal allahu aleh ali waslem ida stajadda hadduu cusboonaysiisto oo u cusboonaada thawban mara sammaahu wuxuu ku magacaabi jiray bismihi muxuu dhahayaa cimaamad ayuu dhihi koofiyad ayuu dhihi khamiis ayuu dhihi wuxuu dhihi muxuu wuxuu dhihi kisaa ridaa magaciisuu sheegayaa nabiga calayhi salaat wasalaam dharkaad cusub ood cusboonaysiistay ood ilaahay subxana wa tacaala siiyey cimaamatan ayuu leeyahay ow aw ridaa'an ama go' ayuu leeyahay yaquulu markaasu kadibna wuxuu dhahayaa markuu magaciisa sheega marada ayada magaceeda u sheega allaahumma allahayow laka alxamdu mahad adaa iskala anta adiga ayaa kasawtanihi ihugisay oo dharkan cimaamadan iyo qamiiskan iyo go'anaada i hugisay asaluka waxaan ku weydiisanaa rabbiyow khayrahu khayrkiisaan ku iyo wa khayra maa sunica lahu wixii loo sameeyey khayrkiisa baan ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa min sharii shartiisa wa shari maa sunica lahu iyo wixii loo sameeyey shartiisa ayaan kaa magangalayaa rawahu abu daawuud ayaa wariyay watirmidi wa qaala xadiiun xasan baabu istixbaabi alibtidaa'i in lagu bilowda bilyamiini midigta lagu bilowdo filibaasi dharka sunanimadeeda ayuu baab yahay hada albaabu baabkan taqadam wuu soo hormaray maqsuuduhu maqsuudkiisa wadakarna alaxaadiia axaadiina waan sheegnay asaxiixaati fiihi marka uma baahna in axaadiis kale loo gala weeyaan kitaab cusub ayaan u gudbaynaa marka kitaabu aadaabi nawmi hurdada aadaabteeda ayuu u kitaab yahay iwalidjaaci jiifka la jiifsado aadaabtiisuu u kitaab yahay iwalqucuudi fadhi la fadhiista aadaabtiisuu u kitaab yahay iwalmajlisi fadhiga la fadhiisto meesha la fadhiisto aadaabta ay leedahay ama uu leeyahay ayuu u kitaab yahay iwaljaliisi qofka lala fadhiisana aadaabta loola fadhiisanayo aadaabtiisa ayuu kitaab yahay iwalru'ya ru'yada la arko aadaabteeda ayuu kitaab yahay weyaan baabu adab nowm hurdada aadaabteeda u baab yahay iyo wadijaaci jiifka la jiifsada iyo walqucuudi fadhiga la fariista iyo walmajlis iyo booska la fariisto iyo waljaliisi qofka lala fariistay waru'ya ruyada ayuu baab yahay weyaan intiiba mar labaad ayuu nagu soo celiyey sheekh cali raxmatullah abwaabkan lagu keeni doonaa xadiiaad wacan ilbaraa bni caazibin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana rasuul rasuulka wuxuu ahay sal allahu aleh ali idaa waa hadduu u dunma ilaa firaashihi firaashkiisa hadduu u dunma ood firaashka aada xaggiisa naama nabigu wuxuu u saaxan jiray calaa shiqihi layman dhanka midigtuu nabigu u saaxan jiray calayhi salaatu salaam uma intaa kadibna qaala wuxuu dhihi jira nabigeenna calayhi salaat salaam allaahumma allahi aslamtu waxaan u dhiibay nafsii naftayda oon u hogaamiyey ilayka adaan kuu jeediyey wajhii wejigaygana ilayka adi xaggaadan u jeediyey wa fawadtu waxaan bandhigay amrii amarkayga ilayka adaan kuu bandhigay wa alja'tu waxaan muxuu u tiiriyey dahrii dhabarkaygana ilayka adiga xaggaadan u tiiriyey raqbatan jacayl iyo quudarayn aan quudaraynayo iyo waraxbatan raqbada waa muxuu ahaa jacayl iyo quudarayn qofka quudaraynaya naxariista alla i raxmadiisa iyo warahbatan iyo waxa weyaan baqitaan aan ka baqayo cadaabkaada iyo ciqaabkaada iyo sakadkaada iyo caradaada ilayka adi xaggaada laa malja'a meel la magangela walaa manja'a meel lagu badbaada oo minka adi xaggaada looga badbaada ma jirta ilaa ilayka adi xaggaada fa fafiruu ila allah aamantu waxaan rumeeyey marka bikitaabika kitaabkaada aladii kitaabkaas o anzalta aad soo dejisay ayaan rumeeyey wa binabiyika nabigaadana waan rumeeyey aladii nabigaasoo arsalta aad soo dirtay rawaahu lbukhaariyu xadiidkan bukhaari ayaa wariyey bi hada lafdi lafdigan ayuu ku wariyey fii kitaabi aladabi min saxiixihi marka xadiidkan waa xadiid nabigeenna calayhi salatsalaam qowlka uu iyo ficilka uu samayn jiray noo caddaynaa weyaan midigtuu u saaxan jiray ducadan oo macaanida badan xambaarsan nabigeena caleyh salaat salaam wuu ahrin jiray marka qofka muminka daa'iman wa abadan inuu hadyiga nabiga calei slat slam sameeya ayaa u wanaag badan weeyaan saas ayuu badbaado adduuni akhra ugu sugan xadiidka sideed boqol wa canhu albara ibnu caazib waxaa laga wariyey wuxuu yidhi bara radi allahu tacala canhu arda qaala lii rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam atayta haddii madjicaka makaanu jiifkaada booska aad saaxanaysa fatawada weyse qaada wuduu'aka weysadaada weyse qaadashadaada sida ad u weyse qaadatoo kale lisalaati salaada ad u weyse qaadato u weyse qaada weeyaan uma intaa kadib idajic u saaxa calaa laymana ee midigta ah waqul waxaad tidhaahdaa ducadii haddaan soo marnay allaahumma innii aslamtu nafsii ilayk wadakara wuxuu sheegay naxwahu xadiidkii aan soo marnay mid la nooc ah ayuu sheegay mila wadali hadduu yidhaahdo waa isku lafdi laakiin naxwahu macaanida ay mushtarau yihiin weyaan laazim maaha inay mxuu isku lafdi yihiin wa fiihi wajcalhunna waxaad ka yeeshaa aakhira maa taquul waxaad dhehaysa wuxuu dambeeya ha noqdeena weyaan warka isaga ah iyo ducada iyada muttafaqun calayhi xadiidkaad wcan caaishata radi allahu tacala canha w ardaaha qaalat waxay tiri um lmuminiin caaisha asidiiqa binti sidiiq kaana wuxuu ahaa nabigeena kaana nabi nabigu wuxuu ahay sal l slam yusalii mid tukada min alleyl habeenka ixdaa cashrata rakca toban iyo kow ragcadood fa idaa alaca alfajru fajarka markuu dhashana sallaa nabigu wuxuu tukan jiray rakcatayn laba rakcuu nabiga tukan jira calayhi salaat salaam khafiifataynina fudud uma intaa kadibna idajaca wuu saaxan jiray calaa shaqihi dhinaciisa ka imaado almuadinu muadinka oo fa yudinahu uu kadibna ogeysiiya salaadii in wakhtigeedii ilaa qiimay la gaaray markaasuu nabiga istaagi jiro bixi jira muttafaqun calayh xadiidka aad waan xudayfata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana nabiy nabigu wuxuu ahay sala allahu aleh ali wasalam idaa ahada markuu qaato madjacahu makaano jiifkiisa meeshuu saaxana min alleyl habeenka wadaca ama jiifkiisa markuu qaata wadaca nabigu wuxuu taxta khadihi dhafoorkiisa hoostiisa ayuu dhigi jiray mxuu ahaa waa dhanka midigsaan horey usoo marnay uma kadibna yaquul nabigu wuxuu dhihi jiray allaahumma allahyow bismika magacaada ayaan amuutu ku dhimanaya oo axya aan ku noolaanaya lianna annawm ukht almowt wahiya almowta asuqra wahuwa aladii yatawafaakum bileyl habeenka qofka maxaa weeyaan waana soo marnay fain amsakta nafsii waa noo imaan doontaa amaba mxua insha alla wa noo iman insha allah tacala wadastayqada markuu nabiga baraarugana oo hurdad waa kasoo kaca wuxuu dhihi jiray alxamdu lilah allah mahadlo alladii allahaasoo axyaana waa kan marka na nooleeyey bacda maa amaatana markuu na kadib wa ilaahi nushuur isaga ayaana mxua soo bixitaanka iyo mxua dareeritaanka xaggiisa ayuu ahaaday qiyaamana isaga umbaa mxua xaggiisa loo soo baxaa adduunkanna marka la dareerana dee allah subxana wa tacaala mashii'adiisa iyo qudradiisa iyo iraadadiisa iyo idankiisa ayaa lagu dareeraa weeyaan rawahu lbukhaariy xadiidkaad wacan yaciish ibnu dikhfata alkhifaariy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala abi aabbahay wuxuu yidhi dikhfa ayaa dhehi weeyaane qaala wuxuu yidhi abi ninka yaciish la yihah wuxuu le baynamaa waqti ana aniga mudajacun aan jiifa filmasjidi masjidka calaa bani calool calool baan u jiifay idaa waa fujaa'iyadii rajulu ninbaa yuxarikuni wuxuugu dhaqdhaqaajinayaa birijlihi lugtiisa uuga dhaqdhaqaajinaya weyaan fa qaala kadibna wuxuu yidhi inna haadihi tanayto dijcatun waa jiif ama yubqidha allaahu ilaahay uu necab yahay subxaanahu wa tacaala in caloolcalool qofka uu saa u saxdo waa jiif uu rabbigeed necab yahay ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaal wuxuu yidhi fa nadartu waan fiiriyey fa waaba isagoo faidaa waaba iyadoo rasuullah rasuulka alla uu yahay faidaa waaba isagoo rasuullah rasuulka alla uu yahay qofkan lugti ugu dhaqdhaqaajiyey kadibna warka isaga qiimaha badan ii sheegay iyo muxuu ahaa waaba nabigeena calayhi sala slam rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiidkana waa saxiixun lighayrihi saxiixun lighayrihi xadiiaad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu warbu baana xadiidkan laakiin wakhtiga ayaan nacawinaynin waan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can rasuulilah rsulka al sal allah aleh ali waslem qaal nabigan wuxuu yidhi man qacada qofkii fadhiisto maqcadan makaano fadhi ama boos fadhiisto lam yadkur aan xusin allaha la weyne tacaala koray fiihi booskaas fadhi intuu fadhiyey alla aanan xusin kaanat waxay ahaataa calayhi dushiisa min allaahi alla xaggiis waxaa ka ahaata tiratun utuna ama nuqsaan ayaa alla madjacan makaanu jiif saaxdo ama jiifsado laa yadkuru aanan xusin allah alla fiihi jiifkaas alla aanan ku xusin subxaana wa tacaala kaanat calayhi waxaa ahaata min allah alla xaggistiratun utuna amaba waxaa weeyaan naqsi ayaa xaggiisa ka ahaatay way rawahu abu daawuud biisnaadin xasan attiratu bikasri taa'i lmuhanaat min fowq wa hiya annaqsu waa nuqsaan wa qiila waxaa la yidhi attabica waa tabica amaba utuna waxaa tidhahda mooyaan naam baabu jawaazi listilqaa'i in loo saaxda bannaanaanta ay bannaan tahay cala qorqor loo saaxda iyo wadcu ixda rijlayn labada logood muxuu ahaa midood in la saaro cala aluqhraa kale idaa lam yakhaf hadduusan qof ka baqayni inkishaafa awrati awrada inay faydanta iyo wa jawaas alqucuud fadhi in la fadhiista inay banaan tahay mutarabican qofkii isagoo muxuu ahaa lugaha isdhexgeliyey wa muxtabiyan iyo isagoo muxuu ahaa jilbaa xirtay intaba inay bannaan tahay ayuu baab yahay weyaan mutarabic waa sidaan caadigaho aan caadiga u fadhiisano hadda ardayda iyo ay u fadhiistaan qofka inuu lugaha saa hor keeno tarabuca kaas weeyaan nacam xadiidka siddeed boqol iyo labaatanaad can cabdillahi can cabdilahi bni yaziida radi allahu canhu annahu cabdilaahi ra'a wuxuu arkay rasuulallah rasulka al sal slm mustalqiyan isagoo muxuu ahaa qorqoor u jiifa fi lmasjidi waadican weliba saaray ixdaa rijlayhi labadiis lugood mid ka mid ah alukhraa muttafaqun calayh haddii cawrada ay faydmaynin shardigaas ayaa yeella weeyaan an jaabir bn samrata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi kaana nabi nabigu wuxu ay sal slam ida salla alfajra salaada fajr markuu tukada tarabaca mutarabucuu fariisin jiray lugaha iyo intuu iska horgeya ayuu nabiga mutarabuc fariisin jiray ardayda iyo mxuu ahaa sidii loo fariisto caadiga aad masaajida loo fariista sida sheekh hadda fadhiyo kale saasuu fariisin jiray fii majlisii booskiisa xataa tatluca ashamsu ilaa ay qoraata soo baxda xasna'a weliba iyadoo mxuu quruxsan oo mxuu aha muuqata weeyaan aad u muuqata xadiidun rawahu abu daawuud wahayru biasaaniidi saxiix xadiidka waa xadiid xasana xadiid sideed boqol laba iyo labaatanaad wa ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yii raytu rasuulka arkay sala allahu aleh wali wasalam bifinaa'i ilkacbati kacbada bannaankeeda nabiga ayaan ku arkay muxtabiyan isagoo muxuu ahaa jilbaduubtay biyadayhi labadiisa gacmood ku jilbaduubtay haakada oo wasafa wuxuu ku tilmaamay biyadayhi labadiisa gacmood ayuu ku tilmaamay alixtibaa jilbaduubashadii wa huwa alqurfusaa'u qurfusada waa un jilbaduuba jilbaha oo gacmaha saa looga duubta taas way qurfasada marka inay waasaa nacam karaahiyo inaynan ahayn oy dhib lahayn ayaa marka laga qaadana weeyaan magacaas amaba tasmiyadaas ay u aqooni jireen adinka waxa u taqaanaa adinkaa ogsoon hmm. xadiikaaaad mucaaradaha xagga ka yeeraysa lakin waa iska aamusayna xadii ieed boqol wax kastoo la sheego mucaaradama wey sidooda afilaahi shaku lahajaadkaa tiro badan qur-aanka waad aragteen hadda waxaa weeyaan qiraa'aadka kala duwan saaki fajirkii rag baa laga yaaba inay yidhahdeen war salaada noocan maxay ahayd wanajmi maogyaa saa loo rogi marka mawanajmi meesaab muxua loo akhri rag inay qaaris yidhahdeen laga yaaba sooma waa qiraa'aadkii waana wax taabit oo sugan oo waxaa weyaan aanan haba yaraatay shaki lahayn laakiin waxaa kala duwan luaadkii luaadkiyaa kala duwan lahajaadkiyaa kala duwan marka wax ceeba haba yaraatee ma lahan weyaan luqad amaba lahaj lahaj ka fadli badanna laa tuujadu fi alluqa asoomaaliya walaa fi hayriha min alluqaat lahajaadka waa iska mid walba midda kale unbay la midtahay waxba kama duuna muhiimadda ah tafahum in laisfahmo dadkana waxaa ugu qiimo badan qofka lahajaadka dhan wada yaqaana oo mxuu ahaa haddii tan la sheega waa tiisi haddii tan la sheega waa tiisi haddii tan la sheega waa tiisi soomaaliga qofka ugu qiimaha badan oo qofka asaga ah, xagga luqada midii la sheega bartan maxaa soomaali kama hadlaya aadamaba yaqaane yaa kan ugogoodi muxuu dhigi inuu muxuu ahaa saa ugu hadla maya waa lahajaadka wax iska macruufa weeyaanoo luqad kastana way leedahay hadda ingiriiska waad aragteen qolyahan ingiriiska ah ama englandka ingiriiska ku hadlaan waad aragteen arta kulli waa silent inkastoo marka iyaga cadaan ku hadlay markaan madow ku hadla kala duwan mararka qaar maraykankan waad aragteen wixii arab oo dhan inta badan bannaankay keenaan inkastoo beryahan hormariyeenoo muxuu ahaa eh, waxay u samaysteen caami ah oo hadda ay dhallinyarada isku fahmaan mukasarka midkan broken ay dhahaanoo jajaban waxyaaba badana marka wax badan baa jiro lahajaad oo kala duwan luqad kastana way leedahay marka waxba insha allahu tacala dhibaata eh, ma lahan biidn ilbaari tabaaraka wa tacaala wacan qiylata binti mahrama qaalat radi allahu tacala canha ardaha qaalat waxay tidhi ra'aytu nabiya nabiga arka sal allahu aleh wasalam wahuwa nabigeena qaacidun isagoo fadhiya alqurfusa adoonyaysigaasuu fadhiya weyaan falamaa ra'aytu markaan arkay rasuul allahi rasulka ale sal slem almutakhashica ee khushuucsan filjilsa fadhiga urcidtu waan mxuu ahay jaraysiiyey min alfaraqi min alfaraqi baqid an baqa darteed weyaan oo nabiga khushuucu khushuucsanaa isuu fadhiyey arintii ayaa aad ii saamaysay weyaan oon la argagaxay rawahu abu daawuud watirmidi xadiidka waa xadiid xasana nacam eh, xali waxaan soo marnay xadiidkii saddexda nin qaybta u dambaysay waalmunfiqu waxaa idiin qoran waalmunafiqu ayaa qoran waalmunafiqu marka waalmunfiqu miya mise waalmunafiqu annaga xali waxaan ku tafsiirnay wlmunfiqu silcatahu sida dabdiga saaranna wlmunafiqu weyaan munafiqa marka waxay noqonaysaa qofka afuufa oo qiimeeya oo waxa weeyaan silcadii iyo badeecadii ayuu wuxuu ka dhigaya waxa aanan ahayn wuxuu tilmaami rabaa maradan yaroo maxaa dhuuban markaas wuxuu ka dhigayaa wax laa maiila lahu ammaan intuu kaga keenaya intuu kaga keenaya intuu kaga keenaya maba la hela sideedaba adduunkaoo dhanba kaligeeda warshad loo sameeyey soo saartay markaas wuxuu marka ku xijinayaa bilxalif alkaadib marka wuu tanfiiqigu wuxuu ku samaynaya inuu afuufo inuu qiimeeyo saas ayaa liigu baraarujiyey oo culimada nin ka mid ah jazahu allah khayrna igu baraarujiyey wahada ladii yadhar wlcilmu cind allah infaaqa silcadana riwaayaad kaloo ku soo aroorayna way jiraan laakiin xadiidkaas oo alaaada ah wlmunafiqu cibaaradaas ayaa sugan weeyaan marka dib ha looga noqdo meesha iyadaa jasakum allah khayran nacam a idiin qoran waan garanaya ha nacam qofka inuu silcadii becsharadii inuu mxuu ahaa eh, afuufitaanka ma ahan xisiga ahay maahan waa macnawi wixii inuu mxuu ahaa mikrofoonkan wuxuu ka dhigayaa inuu yahay adduunka mikrofoonka sigiiska yeelo meel laga helo adduunka ma jiro wuxuu rabaa inuu ku helo boqol kun oo shilin qiimahana wuxuu joogaa laba kun saddex kunuu joogaa ku dhaar wallaahay berigii dee masjidka la dhisaayey qiimaha masjidka mxuu lagu dhisay iyo qiimaha mikrofoonkan lagu soo gaday ayaa isla ekaa marka adduunku laguma arka macdan baa ku jirta wafulaan markaasuu alla ku dharanaya subxana wa tacaala magaciisa qofkii miskiinka ah oo muminka ah, daa'iman waa almu'min haddii marba alla looga dhaarto waad garanaysaa nabi aadam calayhi salaam abuuna jannadii dhan waxaa looga soo saaray bilxalif alkaadib waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin marka taas weeyaan ayib xadiidka aad an hariid ibni suwaydin radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi mara bi waxay soo maray rasuululah rasulka all sal allahu aleh ali wasalam wa ana ana jaalisun aan fadhiya haakada sida aanu fadhiyo waqad wadactu anoo saaray yaddii gacantayd alyusar ee bidaxda khalfa ahrii dhabarkayga mxuu ahaa khalfa dahri dushayda dhabarkeeda anoo mxuu aha saa u saaray wataka'tu ku tiirsaday calaa ilyati yaddii gacantayda berideeda waa qaybtaas halkaas weyaan beriday shabahda ilaa halkaas ku tiirsaday ayuu nabiga i arkay calayhi salaatu oo gacanta bidaxda gadaal ugu tiirsaday fa qaala wuxuu yidhi ataqcudu miyaad fadhiisanaysaa qicdata almaqduubi loo carooday fadhigooda miyaad fadhiisanaysaa ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inkaaran lhada alficli aladi facalahu saxaabiyu radi allahu tacala an arda rawahu abu dawuud biisnaadin axiix marka haddii badelkii bidaxda ay midig noqoto ka warrama haddii badelka bidaxda kaligeed ay noqonayd labadii gacmood ay noqoto ka warama cala araajix min aqwaali ahli cilmi wax dhib aho ku sugan haba yaraatee lama arka weeyaan waxa laisu diiday waxa weeyaan waa bidaxda kaligeed in lagu tiirsado laakiin haddii aad labada muxuu ahaa gacmood gadaal aadiso ama midigta kaligeed aad ku tiirsato waxba dhibaato weyn ma lahan inkasta oo fadhigaas qofka dhinaco bas inuu saaf u tiirsado caafimaad ahaan haddii qofku ku daha arrinta iyada laga yaabo inay u geysato ay wiiqdo soomaalidana u badan yihin inay toos u fadhiistaan uma badna in badan oo kamid marka muxuu aha laga yaaba inay sisi u socdaan marka ala raajix min aqwaal ahli cilmi qolo culimmada ka mid qaba ayaa jiro midigtina waa lamid xitaa labada gacmood waa lamid laakiin cala araajix min aqwaal ahli cilmi in labada gacmood gadaal la mariyo iyo muxuua ah midigta in muxuua ah gadaal la mariyo oo saa loogu tiirsada labadaba wax ishkaal insha allah tacaala kuma sugna weeyaan nacam xadiidka inuu daciif uu sheegay muxuu kuu sheegay alcumuum xadiidka aniga waxaa ii qoran yahay xadiid saxiixa marka kitaabka yar kitaabka ablowa ka qolyihii hore magtu ay dhihi jireen kitaab gaablow kitaabkiisa ma gaabne waxaa weyaan kitaabka waxa ku sugan ayaa balaha gaabn <laughs> ayib jaak allah khayran xadiidka baabu adab اlmajlisi majliska adabta uu leeyahay iwaljaliisi iyo mxuu ahaa qofka qofka la fadhiya adabta loogu baahaya ayuu ubaabiya baabkan weyaan xadiid aad wa ibni cumar radi allahu tacala anhuma qala wuxuu yihi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam laa yuqiimanna yuusan kicinin axadukum midkiin rajula nin min majlisihi booska u fadhiya yuusan ka kicinin uma kadibna yajlisu u fadhiista fiihi isaga mxua booskii dhexdiisu fadhiista weyaan ama booska u fadhiista walaakin warka lagu laabay tawasacuu isu waasiciya oo watafasaxuu isu firaaeeya oo mxuu ahaa isku yara dhowaada weyaan wa kaana ibn cumara wuxuu ah radi allahu tacala anhu arda ida qaama lahu rajulun nin hadduu u kaca nin culimmadii saxaabada ka mid u ahaa alcabaadil almuktiriin min alxadiid ibnu amiiri lmuminiin waa taqana cbdulahi bn cumar man huwa cabdulahi bn cumar kaana wuxuu ahaa ida qaama wa kaana ibnu cumar wuxuu ida qaama lahu rajulu nin hadduu u kaca min majlisi booskiisa ugu kaca lam yajlis fiihi ma fadhiisan jirin wuu diidi jiri weyaan isagoo ilaalina waxaa weeyaan aadaabta laakiin haddii qofka qof weyn uu yahay oo daah ama qof culimo ah oo qof weyn ahoo manzile ahaan u weyn uu yahay ama qof ummad hoggaan u ah oo madax uu yahay in qof ka yar uu booski ixtiraaman lahu inuu u banneeyo ida kaanat nafsuhu ayiba bidalika waxa weeyaan dhib weyn in sha allahu tacaala ma lahan nadaran liqawaacid wa nusuus ukhra tadullu cala ma dakarna laakiin caadi marka la yahay laakiin makaan qurabta waxaa ka duwan arrintaa iyadoo ah, mxuu aan soo gelaynin safka hore sheekhii meesha u weynaayey ayaa safkan dambe ku jira adna waxaad ku jirtaa safka hore inaad tidhahdo sheekh safka hore laa iitaara fi lqurab ayaa la yirahda waxyaabahan ilaahay looga dhowaana subxana watacaala oo noocaasa ah, iitaar looma samaynayo iyada baabka isagaa waa baab xiran weyaan oo midnaa tirahda sheekh adig iga sheekh sare ana aan gadaal mara weliga ayaan lagugu dayin arrintayada ayib xadiiiyo aad waan abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda ana rasuula rasuulka al sal allahu qaal nabigan wuxuu yidhi idaa qaama axadukum midkiin istaago min majlisin majlis hadduu mxuu ka istaago uma rajaca ilayh hadduu usoo laabto fa huwa isaga yaxaqu bihi ku haboon rawahu muslim waxaa imaan doonta iyo cimaamadihii iyo ramadaankaan isla wixii kaba iyo cimaamade iyo la dhigi jiray marka kole masaladaas waxay u baahnaan laydaan filayaa in muxaadaro gooni mar laga qabto oo muxuuah sheekh umar khayrlasiiy intuu ka fadhiista kadibna baabka isaga sidiisaba la tafatiro oo xataa wax walba lagaga hadlo lianna ramadaankii waxa imaanay iyo wixii laga hadlayo waad garanaysaan maca daalik waxaan idhi ramadaankuuba dhammaaday sidaana ku dhammaada iska daayo mar aan ramadaan ahaynoo dadka ay kacsaneen oo caadi xaaladda ay tahay aan dawayna arrintayada marka insha allah tacala sheekha ayaa maraan rajaynaynaa inuu soo fadhiista kadibna masaa'ishaas la daweeyo oo camal loo daweeye kadibna muxuu aha rag bahallaha muguufey oo tuura ama muxua bac ku rida sida sacuudigaoo kale hadda sacuudiga hadda haddii aad kabaha meelaan loogu tiriga la dhigato iyo alaab iyo wax dhigato markiiba nimankii bangladeshka ay ragga raggaha belediyadii markayma markaasa markiiba inta la qabtaa muxuu ahaa dib dambe inoo masaaraysid weligaa dambe marka in rag noocaasa ah, laakiin waxaa ka horraysa marka hore in wixii la tawdiixiyo maxaa bannaan maxaanan bannaanayn ayaa ka horraysa weeyaan sheekh waa taagan yahay hada wallah aclam wsal allah wslm ala cabdihi warasuulih mustafa